بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشركين اللحدناد وحينك بالله بدونا بإذن الله تعالى ومنها فساد الوضع بألا يكون الدليل صالحا أو أه قوادح ذا برتمهوغي كتاب كيني لبرسولك wa minhaa waxaa ka mid a qawaadixda waxyaabaha daliilka dhaawaca fasaadulwadci wadciga oo fasa waxaa fasaadulwadciga loo yaqaan fasaadulwadci wadciga waa la garanayaa wuxuu ahaan jiray tacyiinu lafdi biisaai macnaahu ama wuxuu ahaan jiray lafdi lafdi loo dejiyo loo yeelo si macno looga fahmo ayaa la odhan jiray haddaba wadcigu kaa ayuu ahaa fasaadulwadci wadcigiibaa fasahaadaya oo daliilkii ayaa wixii loogu talagalay in laga qaato ama wuxuu keenayey wax cagsigii ah ayaa loo daliishanayaa wa minhaa waxaa kamida fasaadulwadci fasaadulwadcigii ayaa kamida waxawey daliilkii waa la wadciyey qaabkii haddaba daliilka wax looga qaadan lahaa qaaban ahayn ayaa looga qaadanayaa qaabkii daliilkani wax kuu tusi lahaa qaab ka duwan ayaa looga qaadanaya wa minhaa waxaa ka mid a fasaadulwadci fasaadulwadciga ka loo yaqaan bianlaa yakuuna waa inuuna noqonin ba'dani waa taswiiriyo addaliilu daliilku waa inuuna noqonin saalixan mid u suubada waa inuuna noqon litartiibi lxukmi xukunka ratibidiisa calayhi isaga lagu dul ratibo daliilkan ayaa xukunka laga qaadanayo ee laleeyahay kanan ka qaadanay aan munaasibba u ahayn oo lagu ratibi karaynin tusaale ahaan daliil takliid iyo ad aday keenaya ayaad u daliishatay takfiif takfiif baan ka qaatay baa tii muxuu keenayey takliid ad buu keenayey ama daliil tadyiiq iyo cidhiidhi keenaya ayaa tihi tawsiic wasci baan ka qaatay ama daliil nafyi keenaya ayaa tihi ihbaat baan ka qaatay ama daliil ihbaat keenaya ayaa tihi nafyi baan ka qaatay waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa loo yaqaanaa fasaadulwadciga bianlaa yakuuna waa inuuna noqonin addaliilu daliilku waa inuuna noqonin saalixan mid u suubada litartiibi litartiibilxukmi xukunka ratibidiisa calayhi isaga dushiisa lagu ratibo ka talaqi takhfiifiba weeyi fudaydin aada la kulanto oo mina takliidi daliilkii takliidka keenaya aad kula kala kulanto daliil takliid keenaya ayaa tiri takfiif baan kala kulmay tusaalihiisu waa maxay nimanka xanafiyada ah ayaa yidhi alqatlu lcamdu dil wax dilidda loo dilo dilidda kaski ihi jinaayatun waa dembi cadiimatun weyn dembi weyn weeyi dilka kaski ihi laa yuujibu lahu kafaara kafaaro u waajibtayna ma jiro laa yajibu lahu kafaaratun kafaaro u waajibtayna ma jiro kafaaro waa dil weyn kafaaro ma waajibinayo bay yidhaahdeen dilka weyni ma inuu kafaaro la-aan keenaa mise waa inuu kafaaro adag keeno taqliid iyo takfiif yuu munaasib u yahay dilka kaskici wuxuu ku yii xanafigiibaa odhanaya alqatlu dilidda camdan kas wax loo dilaa jinaayatu waa jinaayo laa yajibu lahu kafaaratu kafaara ayna u waajibin muxuu uga qiyaastay kariddati ninku hadduu gaaloobo oo diinta uu ka baxo miyaa la yidhaahdaa qoor xoree mise waa la dilaa uun waa la dilaa uun qoor xoree lama odhan jiro ninka murtadka ah diintiibuu ka baxay kanina haddaba kaasoo kalun weeyaano war waa la dilayaa uune laakiin ha laga daaye bay yidhahdeen halkaasay la mareen haddaba markaynu daliilkoogaa ay keeneen aan eegno daliilka xanafigu uu keenay ee alqatlu camdan jinaayatun laa yajibu lahu kafaara waxaa lagu bushicayaa markaaba cidamu ljinaaya dembiga oo weynaadaa yunaasibu wuxuu munaasib u yahay taqliid alxukmi xukunka in lasii adkeeyo oo la yidhaahdo hee waa inuu qoor xoreeyaa taqliid alxukmi laa takhfiifahu fudaydintiisa uma habboona oo fudaydintiisu ah inaan kafaaraba la waajibinin wa tawsiici wusci iyo waasicin la kulankeed weeyi wa ka talaqi tawsiici ballaadhin lala kulmo weeye oo mina tadyiiqi lagala kulmo daliilkii tadyiiqa keenayey iyo cidhiidhiga unbaad u deliishanaysaa inuu wusci keenayo uu yahay mid ballaadhan unbaad u deliishani oo waa maxay talow daliil tadyiiq keenayo wusci aan u deliishanay tawsiic aan u deliishanay waa xanafiyada hadalkooga ay yidhaahdeen azakaatu wajabat calaa wajhi lirtifaaq lidafci lxaaja azakaatu zakadii wajabad way waajibtay calaa wajhi irtifaaqi si dhimrini ay ku jirto ayay u waajibtay lidafci lxaajati xaajada iyo baahida miskiinkana loo difaaco ka musakiga ana si dhimrini ay ku jirto ayay ugu waajibtay oo xoolaha inta ugu wanaagsan lagama qaado ka miskiinka ana si baahidiisa laysku hortaago ayay zakadu u waajibtay xikmadahaasaa ku jira haddaba fakaanat calaa taraakhi fakaanat calaa taraakhi taraakhi weeyaano degdeg maahee zakada markaa doonta un bixi mar alla markaa doonta un bixi taraakhi weeyi laakiin degdeg hamoodin bay yidhahdeen xanafiyadaa sidaa yidhi waxay talow uga qiyaasteen kadiyati waa magtii calalcaaqilati tolka la saarayey oo kale magta tolka uu bixiyuunbay lamid tahay oo dee layskuma kedin jirine taraakhi bay ahaan jirtay sidiio kaleu nooga dhiga taraakhigu waa muwasac wusci iska haysataayo waa tawsiic baad la kulantay ballaadh laakiin miyuu ku habboon yahay haddaba dafcu xaajati alfaqiir ninka faqiirka ah baahidiisa in la difaaca baa lagu yidhi baahi taagan in la difaaca ma tadiiq bay u keentaa wakti la'aan mise tawsiic bay keentaa ballaadhin tadiiq bay keentaa in deg deg miskiigan loo caawiyo si baahidan looga dulqaado haddaba daliilkii dafcu xaajati alfaqiir ay ku jirtay ee tadiiqa keenayey uun bay yidhahdeen tanaakhi baanu ka faa'iideynaa tawsiic waa cagsi siduu keenaya si aan ahayn fasaadul wadci baa dhacay oo wax uuna kutusay in bay yidhahdeen waanu ka qaadanaynaaba walisbaati isbaatka la kulmidiisaba weeye wa ka talaqi lihbaati isbaat oo lala kulmo weeye mina nafyi nafyigana lagala kulmo nafyi daliil naafiya oo wax anfinaya unbay yidhaahdeen annagu isbaat baanu ka qaadanay oonu kala kulanay waxaaba weeye tusaale ahaan kii la yidhaah beeca mucaadaadka la yidhaha bayculmucaadaad beeca hoo iyo keen uun ah ee siiqadii la yaqaanay aan lahayn oo welibana fii kayri lmuxaqar muxaqarna uuna ku jirin muxaqaraadda shaaha iyo shaaha dee iga iibi ma tidhahd isna kaa iibiyey kuma yidhaa intaad fadhiisatunbaad ii dhiib koob tidhahda koobunbu ku ama kusoo hordhigaa lacagtunbaad fidisaa waad aragtaa siiqadii beeca laga rabay ee ridaha ka turjumaysayba way ka baxday haddaba beeca muxaqarka beeca beeculmucaadaadka la yidhaah ee shay muxaqara oo liita sidii qalinkii iyo wax yarna aan ku saabsanayn hayrulmuxaqarka ah ayay yidhaahdeen lam yujad fiihaa lagama helin dhexdiisa maca ridaa raalli ahaansho lam yuujad fiihaa lagama helin dhexdeeda maca ridaa raalli ahaanshaha miciisa siiqatun qofku markuu beeca ku qancuu ku raali noqdo waxaa la rabay siiqo in la helo siiqo siiqadaasaa kolkaa raalli ahaanshuhu khafi buu ahaaye ayaa daahirkii ka turjumaysay ahaa haddaba waxay idhahdeen lam y lam yuujad fiihaa macarida siiqa siiqa ma jirto raalli wuu yahaye laakiin waa bilaa siiqo iijaabki e, e, iyo qabuulkii male fayancaqidu bihaa wuu ku guntamayaa haddaba albaycu beecu mucaadaadkaa beecu wuu ku guntami isagoon muxaqar ahayn raalli ahaanshina uu jiro siiqana ayna jirin beeci wuu ku guntami fayancaqidu haddaba fayancaqidu bihalbayc kamaa fi lmuxaqari sida beyca muxaqarka ama uu ugu guntami jiray waa kan asalkii cala alqowli qowlka biinciqaadihi biha inuu ku guntamayo qabay fiihi dhexdiisa haddaba markan aynu nidhi ninkan daliilka keenayaa markuu yidhi lam yuujad fiihaa macarida siiqa siiqa la-aantu beycuna muxaqar maaha waa hayrumuxaqar siiqa la-aantu ma inciqaad bay ku tusi mise nafyi bay ku tusi cadamulinciqaada siiqa la-aantu maxay kutusi siiqa lama hayaa la yidhi markii siiqadii la waayey arkaantii rukni kamida maan la waayin dee inuuna guntamin bay ahayd cadamulinciqaad inuu inu inuu keeno ayay ahayd haddaba cadamulinciqaad oo nafyi halkii ay kaa tusi lahayd unbay isbaat u deliishadeen facadamu siiqati siiqa la-aantu yunaasibu wuxuu ku haboon yahay cadam alinciqaadi cadamulinciqaad lalinciqaad inciqaadka laftiisa se kuma haboona waad aragtaa wlbaati wa katalaqi baati ihbaat la kulankii oo kaleba weeye min anafyi nafyiga lagala kulmo nafyigiibaa ihbaat lagala kulmaya iyo wa cagsihi cagsigiisa cagsigiisuna waa maxay waa adigoo ka talaqi nafyi min alihbaati ka talaqi nafyi min alihbaati haddaba haddaynu nafyi eg nafyi baynu helnay daliil ihbaat sheegaya oo wax sugaya uunbaad nafyi ka qaadatay bal ka waran iyadana waa fasaadulwadcigii maxaa kamida waa adigoo yidhaahda kiyoo la yidhaah oo kale mucaadaadka bayculmucaadaadka oo shay muxaqar ah ku saabsan wujida fiihi ridaa raalli ahaanshaa la helay faqad oo keliya raalli ahaansho uunbaa la helay laakiin waa muxaqar falaa yancaqidu bihaa ma guntamayo muxaqarka haddaba baycun wax beecihi ka kayrilmuxaqari sida kayrulmuxaqarkaba una ugu guntamaynin haddaynu nidhi wujida fiihi ridaa raalli ahaanshahan la helay ee muxaqarka ku jira beecuma ku guntami jiray mise kuma guntami jirin wuu ku guntami jiray oo dukaanka markaa tagto eed xanjada ka iibinayso dee ijaab iyo qabuulkii waa la iska dahayeyba jeebkunbaad gacanta gelinoo markaad qiimaha garanayso waad fidin maxaad rabtaa xanjo isna xanjadii unbu kuusoo kuu soo fidin eeg isbaayicii baa meesha ka baxay ilain boqol kiiba boqol isbaayic baa meesha jiri jiray eeg qabuul iyo ijaab baa jiri jiray areer level iga iibi xanjada xanjada imise eh, aad iga siin boqol shilin ama boqol shilin ba mise waa konton boqol shilin haye waan kaa iibsaday boqolkaasaan ku iibsaday haye adna waan ku aqbalay iidhiib iyo idhiib waa la kala qaatay alijaab walqabuul saasuu iibku ku dhici jiray in la oo baayaca dabadiina qiimaha meel la fadhiisiiyo haliska yaqaanaba qiimaha haddii la doonayo ilayn maalin kasta dee waagu wax cusub buu la beryaaye haddaba bayculmuxaqaraad xanjadaa iyo shaaha iyo qalinka wax iska yar oo kale qiimaha waa la fidiyaa uun isna uu kuusoo fidini uun haddii la aamusan yahay buuba iska asaxayaa yidhahdeen aimo badani kolka waad aragtaa farida raalli ahaanshuhu alladii raalli ahaanshaha oo huwa manaadulbayci iibka halka lagu xidhay ihi yunaasibu wuxuu ku haboon yahay alinciqaad inuu beecu guntamo oo isbaat buu ku haboon yahay laa cadamahu beecu inuuna guntamin kuma haboona waad aragtaayoo daliil keenayey isbaat ayay nafyi ka qaateen wamin e, waxaa ka mid a wahubuut ictibaari ljaamici jaamica ictibaarintiisa sugnaanshaheega binasi nas uu ku sugnaado aw ijmaacin uu ku sugnaado fii naqiidi lxukmi xukunka naqiidkiisa isagoo ku dhex sugan welibana nin baa odhanaya shay buu deliishanayaayo jaamic buu keenaya jaamican ayaa ayaan ictibaarinayaa sugnaanshihiisa buu ka odhan jaamicii markuu keeno ee jaamaca jaamicii markuu ictibaariyo jaamica yidhaha waan ictibaarinaya wa hubuut ictibaari ljaamic markuu meesha keeno waa jaamic la ictibaarinayo uunbaa waxa dhacaya jaamiciiyo nas ama ijmaac ku jira ayaa la arkayaa oo xukunkan hadda uu ninkani u daliishanayo naqiidkiisa loo daliishanayo naqiidkiisa naqiidkiisa loo daliishanaya xukunka naqiidkiisa ayaa loo daliishanaya waa naqiid lxukmi naqiid lxukmi wa hubuuti ictibaari ljaamici jaamica ictibaarintiisa sugnaantiisa binasi nas uu ku sugnaado ow ijmaacin ama ijmaac uu ku sugnaado fii naqiidi lxukmi xukunka naqiidkiisa isagoo ku dhex jira welibana mas'aladani waxa weeye jaamicii aad daliishanaysay eed lahayd labada mas'alo ayuu u dhaxeeyaa ayaa nas ku soo arooray sidoo kale ama ijmaac buu ku soo arooray xukunkan aad u daliishanaysa naqiidkii isagoo ku dhex jira waxaa ka mid a bay culimmadu yidhaahdeen xanafiyada qowlkooga ay yidhaahdeen markay bisada doonayeen inay tilmaamaan hambadeedu nijaas inay tahay waxay yidhahdeen alhiratu sabcun duu naabin fasu'ruhu najisun kalkelbi alhiratu bisada waxaa la yidhaahdaa sabcun waa dugaag duu naabin mici u saaxiiba fasu'ruhu hambadiisu najisun waa nijaas kelkelbi ayga hambadiisoo kaleba ayay lamid tahay haddaba sabucun zuu naabin bay yidhaahdeen sabucnimada eeg sabucnimada ayaa kolkaa eg cillad ah ama ictibaarta ayga iyo bisadda ku wada jirta ee nijaasnimada keenaysaa waa sabucnimada bahalnimadabay u wataan sabucnimadan iyo un micida leeyahay ayaa nijaas aygana keentay kana keentay bay leeyihin halkaasay la mareen waxa lagu odhanayaa muctaridkiibaa xanafiyada ku odhanaya asabuciyatu buu odhanayaa dugaagnimadani ictabaraha shaaricu shaarica waa nas bay ku jirtaa shaarica ayaa ayaa ayaa cibreeyey cilatan cillo ayuu ka dhigay lidahaara cilatu dahaaraaba laga dhigay sababnimada e cilatu najaase lagama dhigin xayu duciya markii nebiga loo yeedhay sala allahu calayhi wasalam ama halkii nebiga loogu yeedhay ilaa daarin daar fiihaa kelbun ay uu ku dhex jiro guri ay joogaan loogu yeedho famtanaca waa diiday wa ilaa ukhraa mid kale ayaa loogu yeedhay oo fiihaa sinawrun curi uu ku jiro ama bisadi ay ku jirto fa ajaaba wuu ajiibay fa qiila lahu waxaa rasuulka lagu yidhi waa lagala hadlay arrinkii fa qaala wuxuu yidhi asinawru sabucun sinawrku ay ma ahe waa sabc waa dugaag dugaagnimadani kolkaa inayna keenaynin ayay ayay kutusaysaa marka halkan la eego waa la cibreeyey wuxuuna yidhi sheekhu wa minhaa waxaa ka mida fasaadulwadci baa ka mida ka fasaadulwadciga la yidhaah bianlaa yakuuna daliilu daliilku waa inuuna ahaan saalixan mid usuu bada suubada litartiibilxukmi xukunka ratibidiisa calayhi dushiisa lagu ratibo wadaalika kaasi ka talaqi takfiifi takfiif lala kulmo oo kaleba weeyi mina takliidi lagala kulmo wa tawsiici waasicin lala kulmo weeyo mina tadyiiqi kii cidhiidhiga keenayay lagala kulmo walisbaati isbaat lala kulmo weeye oo mina nafyi lagala kulmo wa hubuud ictibaari ljaamici jaamica ictibaarintiisa sugnaanshaheega weeye binasin ay ku sugnaato ow ijmaacin ay ku sugnaato fii naqiidilxukmi xukunka naqiidkiisa isagoo ku dhex jira welibana wa jawaabuhu waxaa lagaga jawaabayaa haddaba fasaadulwadciga waxaa lagaga jawaabaa bitaqriiri nafyihi nafyigiisan oo la sugo oo daliilka laga sugo waa in la qariraa nafyigiisii unbaa la sugayaa daliilkaana laga anfinayaa kaa ayaa lagaga jawaabi buu ku yidhi hadda maalan kii koobaad een ku tilmaanay talaqi takfiif min ataqliid xanafigu markuu lahaa alqatlu camdan jinaayatu cadiima laa yujibu lahu laa yajibu lahu kafaara ka ridda markii uu yidhi waa aayarun baad ka jawaabaysaa aayarun baa kafaarada lagaga jawaabayaa dilka o waxaa la odhanayaa uun biannahu gullida fiihi bilqawl qisaasta ayaa lagu taqliidiyey oo saa falaa yuqalladu fiihi bilkafaara qisaastaa lagu taqliidiyey maaha macnaheedu waa la takfiifiyey oo naskiibaa takfiif lagala kulmay ninka nin kas u dila muslim ah dee waa loo dilayo waa loo qisaasayey laakiin kii khadu uu keenayey ayaa magtii iyo maxaanku idhaahdaa kafaaradii iyo waxyaabihii ay meesha imanayeen kolka kan kaska ah waxa kafaarada looga tegey waa la taqliidiyey oo waxa lagu taqliidiyey bilqawad qisaasta falaa yuqalladu fiihi bilkafaara kafaaro lagu taqliidin maayo markaa saasaa lagaga mid kaste waa lagaga jawaabayaa uun wa minhaa waxaa kamida buu sheekhu yihi fasaadulictibaari mid fasaadulictibaar la yidhaha ictibaarta oo fasaada qawaadixda waxaa ka mida fasaadulictibaar haddaba fasaadulictibaar iyo fasaadulwadci ragga qaarkood baaba qaba inay isku midba yihiin ragga qaarkoodna waxay qabaan in cumuumun wa khusuusun mutlaqan ay ka dhaxayso ragga qaarkoodna waxay qabaan maya cumuumun wa khusuusun min wejin baa ka dhaxeeya adigoo aad bay culimmadu ugu kala duwanaadeen fasaadulictibaarka waxa la odhanayo wa minhaa waxaa ka tirsan buu yidhi qawaadixdii fasaadulictibaari ictibaarta oo fasahaada ama fasaadulictibaar waxa loo yaqaan bal ila eg bian yukhaalifa waa inuu khilaafo waa daliilkii aad keensatay ama ciladaadii nasan nas ayuu khilaafayaa daliilkaagiibaa nas khilaafaya ow ijmaacan ama ijmaac buuba khilaafayaaba nas ama ijmaac maxaa ka mid a soomka waajibka ah addihiisii ayaa la yidhi sawmun waajibun waa soom waajiba oo falaa yasixu niyatuhu niyadiisa asixi mayso fi maalinta la niyoodaa ka qadaa'ihi sida qalaha oo kale shaafici baa odhanaya waxaa la odhanayaa horta ko waa soon waajiba ma asaxaysa maalinimada in la niyoodo haddoo kale miyaad odhan kartaa haddaadan saaka waxba cunin maalin ramadaanana ay tahay haddaa niyoonaya inaan soomo maalin ramadaana ma ansaxayso habeenkii baa la niyooda waayo waa soon waajiba niyadiisa maalinimadu asixi mayso waa ka qaldaaihii oo kale qaluunbuu la mid yahay markaa qalihii unbuu la yahay oo qaluhu la yahay oo sida qallahaba aan maali barqinka loo niyoonin habeenka loo niyoonayo kaa qalluhun buu lamid yahay muctarid baa meesha ka soo boodaya waa xanafi wuu khilaafsan yahay wuxuu odhanayaa uun oo wuxuuga khilaafsan yahay daliilkaaga maalintii haddaad soonto soon kaa asixi maayo bimacnaa ajri yeelan maysid wey haddoo kale haddaan soonno soonkuna uu waajib yahay adda ramadaan ah oo kale iyo ama qalle uu yahay waxaynu leenahay soonka ajri ka heli maysid barqinka aad waayo soonba ma haddii waad afaysatay un habeenkii baa la niyoodaaye kaasaad ajri ku heli wuxuu odhanayaa intuu soo boodo mukhaalifku oo ajri la soonka aad ku sheegtay waxayba khilaafsan tahay aayadiidile nas bay khilaaftaye waa liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii bay khilaaftay ilaahay baa markuu ammaanayey muslimiinta yidhi wasaa'imiina kuwa sooman ragga ah wasaa'imaati kuwa soome ee dumarka ah walxaafidiina kuwa ilaaliya furuujahum cawrooyinkooga ee ragga ah walxaafidaati kuwa dhowrta ee cawrada ilaashada ee dumarka ah وذاكرين الله إلهي كوا حصة كثيرا إنبضا وذاكرات يكوا إلهي حصة دمرك أعد الله إلهي ما أدياري لهم إياك مغفرة دافيو وأجرا عظيما أجري وين سوك إلهي كرتبي صونك رقا يا صونك دمرك دنبداف إيا أجري وين dembidhaaf iyo ajri weyn oo ma waxaad leedahay barqinka haddaada niyoonin dembiga lagaa dhaafi maayo oo ajri melid oo soonkaagu ma ansaxayo waa sidee sawkan ma isagaa ku xidhay ilahay waxba wasaa'imiina wasaa'imaat unbaa ajri baa soonkii laga ratibay ilaahay ma odhanin tabyiitu niya almubayitiina fi leyl ilaahay kuma qeydin wasaa'imiina almubayitiina fi leyl qeydka meesha lama keenin sidaas oo nasbuuba khilaafayba daliilkaagii baa la shaaficigii baa lagu yidhi talow shaaficigu muxuu kaga jawaabayaa shaaficigu wuu ka jawaabi doonaa waynu arki doonaa isagoo si fiican uga jawaabaya ayaan arkaynaayo odhanaya warde aayadu way idlaaqday oo wasaa'imiina wasaa'imaati waa la idlaaqay oo mubayid laguma qaydine haddana waxaa lagu qayday annaawiina nahaaran kuwa maalintii niyooda barqinkii miyaa lagu qayday kuwaana laguma qaydin war aayaddu waa qayd la-aanoo waa mutlaqe maxaad ugu qaydaysaa kan annaga deliil baa keenay inaanu nidhaa habeenka hala niyoodo oo naskan kalaanu haynaa ma lam yubayid xadiidkii ahaa ayaanu haynaa atabyiid fi iyo qiyaaska qalaha looga qiyaas qiyaaska qalahaanu haynaa nagala daaya markaa hadda wa minhaa waxaa ka tirsan fasaadاlictibaar ictibaarta oo fasahaada ictibaartii unbaa fasahaadaysa bian yukhaalifa waa inuu khilaafo daliilku nasa nas waa inuu khilaafo ow ijmaacan ama ijmaac waa inuu khilaafo haddaba marka la qiimeeye laysbarbar dhigo labadoodii waa midkee talow labadoodii baa laysbarbar dhigay waa labadoodee fasaadulwadcigii iyo fasaadulictibaarkii ragga qaar waa isku mid bay yidhaahdeen ragga qaarna fasaad waa umuumun wa khusuusun biliطlaaq oo fasaadlictibaarka ayaa ka caamsan oo fasaadulwadci oo dhani fasaadulictibaar buu soo hoosgelayaa fasaadulctibaarkuna uu ka caamsanaanaya wa isagu waa fasaadulictibaarka ah eh, acamu wuu ka caamsan yahay min fasaadilwadci fasaadulwadciga waa ka caamsan yahay sharxu min wejin buu halka xagga dambe kaga daraya min wejintaasi cumuumu wa khusuusun min wejin baa la moodaya inuu ujeedo sidaa maaha matnigu wahuwa acamu min fasaadin wadci unbaa lagu yidhiyo haddii acamu aad qaadato ismu tafdiil uu yahay waa cumuumun wa khusuusun bilidlaaq oo fasaadulwadci oo dhani rag badan baa sidaa caddeeyey rag badan baa culimada ka mida ah usuulkaa sidaa caddeeyey fasaadulwadci oo dhani waa fasaadulictibaar laakiin fasaadulictibaar oo dhani maaha fasaadulwadci wahuwa isagu acamu wuu ka caamsan yahay min fasaadi lwadci fasaadulwadcigii wuu ka caamsan yahay walahu waxa u sugnaaday walahu waxa u sugnaaday taqdiimuhu horumarin ayaa u sugnaatay cala eh, almunuucaati munuucaadka laga hormariyo wa taakhiiruhubaa u sugnaaday dibmarin canhaa munuucaadka laga dibmariyo munuucaadku waa jamcu mancin sow maynaan arki jirin ictiraadku inuu ahaan jiray manci iyo mucaarado haddaba manci badan baa soo socda e fasaadulictibaarka munuucdaa soo socota waa laga horreysiini sidan aynu yeelnay oo kale ama waa laga dibridi oo xagga dambaa la gelini walahu waxaa u sugnaatay taqdiimuhu qadimid ayaa u sugnaatay cala almunuucaati manciyada laga qadimo wa taakhiiruhu dibrid ayaa u sugnaaday canhaa munuucaadka laga dibrido labaduba meeshii la doonaha lagu sheego talow haddaba maxaa laga fasaadulictibaarka maxaa lagaga jawaabi wa jawaabuhu jawaabkiisuna ka dacni waa in la dacniyo fii sanadihi sanadkii naskan uu khilaafay sanadkiisa oo xadiidku waa noocaasu daciifu ama saasuu yahay walmucaaradati ama waa in la mucaaradeeyo oo la muujiyo mucaarado lagu mucaaradaynayo nas kale oo kadibna muctaridka iyo kan dambe fayatasaaqataan kadibna yaslam daliilulmustadili intay isla dhacaan ayaad mustadilka daliilkiisii uuni soo hadhaya wa manci duhuuri duhuurka mancintiisa ayaa lagu ayaa ayaa lagu jawaabayaa duhuurkii ayaa la manciyeyba ninkii muctaridka ahaa maqsadkiisa wixii ka muuqday ee lahaa uu ii daahiray ayaa la odhanaya xagguu ka daahiray aaway wa ta'wiili ta'wiil baa lagu jawaabi oo dee bidaliilin ah ilan ta'wiil bilaa daliil baatil buu ahaaye wa ta'wiili ta'wiil baa lagu jawaabi bidaliilin lagu awilayo oon daliilkii uu muctaridku keenay ayaa laga awilayaayoo daliilkan ciladan ad sidateed sidaa u sidata dee waa saa macnaheegu saasaa la odhanaya wa jawaabuhu jawaabkiisii ka dacni dacni oo kale ayuu noqon fii sanadihi sanadkiisa la dacniyo walmucaaradati mucaaradayn ayuu noqon wa manci duhuuri duhuurka oo la manciyo ayuu noqon wa ta'wiili ta'wiilkiioo kale ayuu noqon kaafkaasi wuxuu sheegayaa inaan intanuun ayna ahayne ina badanoo kaleoo qarsoonina ay jiraan wa minhaa waxaa ka tirsan qawaadixdii ciliyatulwasfi wasfiga ciliyanimadiisa mancu ciliyati lwasfi dheh wa minhaa waxaa ka tirsan qawaadixdii mancu ciliyati lwasfi wasfigan aad keentay oo lagaa manciyo haddii lagu yidhaha wasf cilaad sidatayo cillaba maaha baa lagu yidhi dee qaadixbaa kugu yimid daliilkaagii u waa la ictiraaday waa inaad dee kolkaa adiguna aada isdifaacdaa wa minhaa waxaa ka tirsan qawaaciddii munuucaadkii hadda aynu lahayn ha laga horreysiiyo munuucaadkiibuu bilaabay munuucaad soo maynaaan fasaadulictibaarka walahu taqdiimu cala lmunuucaati munuucaadku waa jamcu mancin baynu waa mancigi waa kan durtaba mancu ciliyati lwasfi mancigu qayba ayuu noqdaa mar waxaa jira mid la yidhaha mancu ciliyati lwasfi mar waxaa jira baa lagu leeyahay mancu wasfilcilla mid la yidhaah mar waxaa jira mid la yidhaha mancu xukmi اlasli marba nooc ayuu noqonayaayo dee munuucaadku way fara badan yihiin oo munuucaad aada u tiro badan ayaynu arkaynaa wa minhaa waxaa ka tirsan buu yidhi qawaadixda mancu ciliyati lwasfi wasfiga cilanimadiisa oo la manciyo mancu kownihi alcila inuu cilo yahayba waad manciday ma qababaad tihi waxaan inuu cilo yahay ee halkeed cilanimada ka keentay niyahow wa tusamaa waxaa lagu almudaalabata mudaalabo ayaa lagu magacaaba mudaalabana waa la yidhaahdaa oo waxaa lagaa dalbayaa bitasxiixi alcilla ciladaada inaad dib u saxdo oo cilad sax ah aada xukunkan u samaysa ayaa lagaa dalbayaa talow haddaba mancu ciliyati alwasfi ma shay maqbuulba maqbuulaba oo aynu qawaadixda ku dari mise maaha maqbuul walasaxu qowlka asaxa ihi qabuuluhu aqbalkiisa weeyi asaxu waa in la aqbalayo oo mancu ciliyati lwasfi marka lagugu sameeyo ee kaa lagula yimaado waxaa lagu leeyahay arrinkaasi waa arrin la aqbalayo maxaa lagaga jawaabayaa wa jawaabuhu jawaabtiisuna biihbaatihaa ihbaadinteedii wey ilan wasfigan cilanimadiisaa la diidaye dee haddaba cilanimadiisii daliil u keen oo masaalikul cilaynu haynaye masaalikul cilihii sidii iimihii iyo Eh, munaasab munaasibkii iyo masaalikul-cilihii aynu soo dhiganay ayaa lagaa rabaa tobankii qodob ee masaalikul-cilaha aanu soo marnay tobankii cilo mid ka mid aad ku sugi doontaa cilanimadii baad sugaysaa wa jawaabuhu jawaabkiisu biisbaatihaa isbaadinteedii ayuu ku sugnaaday halkaasaynu kaga baxnay waa mancu ciliyati wasfigu inuu cilad yahay baa la manciyey wa min almanci manciga waxa ka tirsan waa manciga mulaqaa mancigu maaha mancu ciliyati wasfigii waa munuucaadka guud wa min almanci manciga oo munuucaadka guuda waxa ka tirsan mancu ciliyati wasfigii hore ma aha munuucaadka guud waxa ka tirsan mancu wasficilla ciladu wasfi ay leedahay eeg cilanimadoo la diidayo maaha ka hore waa cilanimadoo la diidayo kani waa ciladu ciladu cilanimo way u jirtaa ciladu wasfi ay leedahay ayaa la manciyayaa inaan la ictibaarinaynin baa la sheegaya waa mancu cilati wasfi wasfi cila mancu wasfi cila cilada wasfigeegii ayaa la manciyay oo lagaa diidaya waa maxay talowka qawlina oo kale fii ifsaadi sow soonka ifsaadintiisii ayaad ku qawli bigayri jimaacin jimaac gayrkii aad ku fasahaadisay waxbaad cuntay ama waxbaad cabtay soonkiibaad fasahaadisay waxaad odhanaysaa markaa alkafaaratu kafaaradu lizajri eryid bay u ahaatay can iljimaaci jimaaca layska eryayo almaxduuri ee laga digtoon yahay ama laga baqayo fi sawmi soonka dhexdiisa inuu dhaco horta kafaaradan ma taqaanaa qoor xoree laleeyahay ama lixdan miskiin quudi laleeyahay ama laba bilood soon laleeyahay kafaaradan kafaaratulwiqaaca la yidhaah bal hadda eeg waxaad odhanaysaa alkafaaratu kafaaradii lizajri eryid bay u ahaatay can iljimaaci jimaaca layska eryayo jimaaci almaxduuri laga baqayey fi sowmi soonka dhexdiisa inuu dhaco kafaaradaasaa lagu xidhay fawajaba waxaa waajibaya ikhtisaasuhaa kafaaradu inay ku khaas noqoto bihi jimaaca inay ku khaas noqoto oo jimaaca unbaa kafaaradaa iskale cunidu male cabidu male haddii soon la jebiyo wax kale lagu jebiyo kafaaro male kalxadi sidii xadka oo kale waxaan uga qiyaastay xadka oo xadku waa maxay ninku hadii uu jimaac sameeyo oo reerkiisii cid aan ahayn ama cidan xalaal u ahayn uu la kulmo cidan xalaal u ahayn ayuu la kulmay xaaraan buu kula kulmay sow xad ma imanayn meesha xaddaa maxaa loo jideeyey markaa lizajri can zina haddaba waxa weeye kafaaradanina ka eg xaddaasi jimaac bay ku khaasahayd jimaac ayay ku khaasahayd oo ninku hadduu gabadh dhunkado ama uu gabadh taataabto dee la odhan maayo hala xado eg hala xada la odhan maayo oo oh, dee ilan zino maahe oo zino ma waa muqadimaatu zino muqadimaadkii zinada weeye eh, laakiin zinadii loo arki maayo waa lacalaka aakhadta eh, iyo muaakhadaha ah, meesha ka dhacday waxbaa la odhanaya markaa haddaba waxaa lagu leeyahay marka sidaa la yidhaah ee la xadku wuxuu ku khaas yahay zinada iyo jimaaca xaaraanta ah kafaaraduna jimaaca ninku xaaskiisa uu jimaaco ee soonka dartii xaaraanta u noqotay bay ku khaas tahay ala yidhi uga qiyaasanay bay yidhahdeen fa yuqaal waxaa la odhani markaa bal can ilifdaari ifdaarka ayaa laga zajrinayaa can iljimaaci layskama zajrinayo can ilifdaari ifdaarkaa layska zajrinayaa almaxduuri ee laga baqayo fiihi soonka dhexdiisa ifdaar kolkaa ciladii aynu zajriga ka dhignay uunbaa kor loo dallacay oo eeg ciladii aynu ka dhignay iisoo sheeg aljimaaca aynu azajru can iljimaac aynu nidhi ee jimaaca layska eryayaa aynu nidhi ilan jimaacu muftir buu ahaaye unbaa kor loo dallacay oo meye azajru can iliftaar unbuu yidhi can iliftaar waa xanafiyadii dee madaahibkii kale maalikiyadii can iliftaar baa layska eryayaa kolkaa waa wixii la odhan jiray tanqiixulmanaad tanqiixulmanaadka kii aan ku soo marnay ayuuba noqonayaaba oo tanqiiculmanaadku waa shay qayd wata unbaa qaydka laga saaraya qaydkubaa laga saara cumuumkunbaa la qaadanaya waa inagii lahayn jimaacu markuu qofku ku afuro jimaacnimadanay ka saarayaanoo muftirnimadunbay eegayaan halkaa wainagi waanta soo qaadanayba wa min almanci manciga guud waxaa ka tirsan mancu wasfilcilla ciladani sifada gaarka ay leedahay ciladani sifada ay leedahay ijmaacnimada ku qeydan mancinteediibaa ka tirsan ka qawlina qowlkeennoo kaleba weeye haddaan shaaficiye nahay aan ku qowlayno fii ifsaadi sowmi soonka fasahaadintiisa bikayri jimaacin lagu fasahaadiyo alkafaaratu kafaarada jimaacu lizajri bay u ahaatay eryid caniljimac layska eriyo jimaacii almaxduuri laga baqayey fi sowmi soonka dhexdiisa laga baqayey fawajaba wuu waajibay ikhtisaasuhaa inuu kafaaradu ay ku khaas noqoto bihi jimaaca ay ku khaas noqoto kalxadi sida xadkuba ude ugu khaas yahay jimaac xaaraana oo zina ah fa yuqaal waxaa la odhani waa xanafigii oo kale ama maalikigii oo kale e bal can ilifطaari ifطaar baa layska eryayaa almaxduuri laga baqayo fiihi soonka dhexdiisa maxaa lagaga jawaabi markaa wa jawaabuhu jawaabtiisuna bibayaan ictibaari اlkhusuusiya khusuusiyadan jimaaca muftirnimada caamka ah a aha jimaaca khusuusiyada ictibaarinta la ictibaariyey ayaad caddayn oo markaas sawkii rasuulku cadeeye ninkii yidhi waaqactu ahli sawkii actiq ku yidhi waaqactu arwiqaac baa lagu dhawaaqay xadiidkii saxiixa ahaa kolkaa dee xadiidka waxaa la ictibaariyey khusuusiyada wiqaaca laakiin cumuumka iftaarka lama ictibaarinin wakaana almuctarida ninkan muctaridkii waxaabad moodaaba yunaqixu inuu hufayo almanaada halka cilada lagu xidhayo tanqiixulmanaad maynaan soo dhaqaadanin ciladoo la hufo cilado lahufa waxa way khusuusiyadoo meesha laga saaro cumuumka kor loogu kaco walmustadila mustadilkana waxaabad moodaaba yuxaqiquhu inuu taxqiiqulmanaad samaynayo saddex qodob baan soo qaadanay cashiradeenii hore mid waxaa eg tanqiixulmanaad waxa weeye in khusuusiyada meesha laga saaro cumuumka la qaato khusuusuljimaac yaan la qaadanina cumuumuliftaar ha la qaato midna wuxuu ahaa eeg taxqiiqulmanaad oo mey e khusuusiyada ha la ictibaariyo taxqiiqulmanaad والمستدل يحققه بكري تحقيق المناط علادا ان بو سغيا يحققينيا مع الخصوصيتيده ساس وا تحقيق المناط مدنا تخريج المناط بو اها intaba waynu soo qaadanay oo intaba waa shay la garanayo oo la daliishanayo ayay ahaayeen wajawaabuhu jawaabkiisu bibayaani ictibaari lkhusuusiya khusuusiyada ictibaarinteeda oo la caddeeyo ayuu ku sugnaaday wa ka ana almuctarida ninka yunaqixu inuu hufayo ayaad moodaa almanaada barta cilada lagu xidhayo walmustadilka mustadilka ana waxaabad moodaaba yuxaqiquhu inuu sugayo wa mancu xukmi asli wa min munucaadkii baan gallay ma ogtahay wa min almanci manciga guud waxa ka mida mancu xukmi asli asalka xukunkiisii oo la manciyo asalka xukunkiisii ayaa la manciyaya oo waxaynu naqaanay bal hadda u fiirso inaa eeg meesha waxa inoo yaalay arkaan baa taale afara oon soo dhiganay kitaabulqiyaaska farac baa yaalay oo asal baa yaalay oo xukun baa yaalay oo cilaa taalay soo intaa ma ahayn haddaba faraca waa laisla yaqaanay xukunkiisa xukunka asalka waa laisla yaqaanay oo dee shuruuduu lahaayo waxbaan kasoo wada baxnay haddaba waxa lagu leeyahay eeg faraca ayaa looga qiyaasanayay asalka soo saa maaha haddii asalkiiba xukunkii loo diida ka waran faricii laga hadlayeybay iska daayo asalkaba haddii la manciyo ka warana xukunka loo diido dee qawaadixdii buu ku jiraa wa min almanci manciga waxaa ka tirsan mulaqa ah mancu xukmi lasli asalka xukunkiisa oo la manciyo asal xukunkii asalkaba waa la manciyeyba asalkii xukunkaa la manciyey tadow ma la aqbalayaa mise lama aqbalayo wal asaxu qowlka asaxihi waxaa weeye annahu masmuucun waa la maqli oo arin la aqbalaya ayuu noqonayaa ciladii fariciiba waa la dhaafay oo asalkii un baa la yidhi xukunkan maba qabno inuu asalka xukunkan leeyahay nin xanafiyaa odhanaya alijaaratu kirayntu caqdun waa heshiis calaa manfacatin manfaco lagu heshiiyey dee markuu qofku wax iibsanayo marna daato iyo manfaco wada socotuu iibsadaa marna manfaco qura ayuu iibsadaa haddaad guri iibsato maxaad wada iibsatay dee gurigii iyo gelidiisii lahaanshihiisii oo dhanba guriga waanad iibsatay waanad gelaysaayo de adaa xaq ule inaad gashood intifaacsataad xaq u leedahay kiraduna waa maxay waa guriga melihi daatada e intifaaco qura unbaad qaadanaysaa guriga waad gelaysaa uun gelidda adaa leh kii guriga lahaa haddii heshiis dhex maro adaa kaga xaq leh guriga ada gelidiisii dee adaa iibsaday lacag baad ka bixisay tan iminka intifaaca muddadaa kooban guriga adaa iska leh ka guriga lihi male oo guriga ma yeelan kara kaasi waynu aragnaa haddaba waxaa lagu yihi nin nin xanafiya ayaa yidhi alijaaratu kiradu caqdun waa heshiis ala manfacatin manfaca dusheed ku soo arooray fatabdulu way buri bilmowti geerida ka nikaaxi oo kaleba ka soo qaad wuxuu yidhi labada qof hadday wax kala kiraystaan oo midkooduu dhinto manfaco waxay ahayd caqdi manfaco ku dul dhacay buu ahaaye caqdi manfaco ku dul dhacay buu ahaaye geeridaasay ku buraysaa geerida ayay ku buraysaa kol hadday geerida ku burtaba maxaa dhacaya markaa geerida hadday ku burto maxaa imanaya dee ka kac wey way burtayba asal buu keenay uu qiyaasanayo ka nikaaxi buu nikaaxuba waa caqdi iyo heshiis manfaco ayaa lagu heshay ilan gabadha ma iibsanaysid oo ma qaadanaysid gebigeedabe manfacadeedii baad qaadatay kolkaa waa caqdi manfaco ku soo arooray kadib haddii la dhinto nikaaxuba waa kii burayey buu xanafigu muxuu odhanayaa haddaba shaaficigii allah unbuu odhanaya laa nusalimu xukma alasli asalka xukunkiisa ma anaga anagu badbaadinaynaba nikaaxa ayaa burayo geeri ku bura war naga daa sawtan gabadhu ninkeegii dhintay dhaxlaysa haddii markuu isaa u dhinto ay uu buri lahaa nikaaxii mayadaa dhaxli lahayd sawtan ciddo tirsanaysa war naga daa baa layidhi war wuu buraa ha odhanine wuu nihaayo wuu gebagaboodaadhe farqi baa udhaxeeya nihaayatu nikaax iyo iyo butlaanu nikaax nihaayatu nikaax iyo butlaanu nikaax inuu nikaaxu buro iyo inuu nikaaxu halkaa ku dhammaado ku gebagaboodo eg isagoon burin buu dhammaaday eg weysadaba waxaa la yidhaahdaa culimada khilaaf baa ka jira eg naqd lwudu iyo ibtaal lwudu naqd lwudu iyo ibtaal lwudu weysadu may burtay mise way jabtay waa masale fuqahada la isku qabto ninku hadduu fiqih yahay waa la hoos dhigaa su-aasha naqd lwudu iyo ibtaal lwudu farqigeega waa la hoos dhigaa wamancu wamancu xukmi اlasli asalka xukunkiisa mancintiisii ayaa kamida munuucaadka wal asaxu asaxu waxa weeye أنه isaga masmuuc waa masmuuc oo waa la maqli وأن المستدل والأصح أصح waxa أن المستدل ninka mustadilka ee daliilka la yimidna laa yanqaطicu kuma go-ayo bihi kaa mancu xukmi اasli marka la keeno wuu inqiطaacayaa lama lama odhanayo bal e waxa u banaan inuu muqadimaadkiisii adilada lahaa uu dib ka sugo muqadimaadkiisii unbu kuusii sugaya laa والأصح أصح waxa annahu ninka mustadilka ee daliilka wata indalla haddii uu u deliishado calayhi xukunkan asalka hadduu u deliishado deliil lam yanqatic ma go-ayo almuctaridu muctaridkiina haddaba asalku waxa weeye haddana deliil buu asalkii u keeni mustadilkii muctaridkii miyuu hadhayaa may ma go-ayo baa lagu yihi muctaridku bal lahu waxaa u sugan muctaridkii an yactarida inuu deliilkaana sii ictiraado waa laysku diray ma arkaysaa muctarid iyo mustadil labadiiba waa laysku diray labadaba waa laysku dirayoo kol hadii labadaba laysku diray dee waynu isku daawanaynaa labadaba haddii laysku diro waynu isku daawani waad aragtaa wa ana almustadila walasaxu ana almustadila ninka mustadilka ee daliilka samaynayaa laa yanqaicu ma inqiaacayo bihi kuma inqiaacayo buu ku yihi manculxukmigii walasaxu waxa weeye anahu mustadilku indalla haduu daliil u sameeyo calayhi xukunka asalka daliil buu usoo samaystay kale lam yanqadic isna ma inqiaacayo almuctaridu ninkii bushiyayeyna ma inqiaacayo oo halkaa kuma kala go-ayaan bal lahu waxaa u sugan bal lahu waxaa u sugan muctaridkii an yactarido inuu haddana dib ka soo ictiraado bal hadda eeg toddoba ictiraad oo musallaloo iswada daba yaalluu keenaya toddoba ictiraad toddoba ictiraad baa lagu sameeyey ictiraad baa lagu sameye waad ka jawaabtay daliil baad keentay haddana kii kale lasii ictiraadi waad ka jawaabaysa toddoba bal toddoba ka warrama saddex ay xagga xukunka u noqonayaan toddoba ictiraad ayaynu halkan ku arkaynaa oo saddex ka midii ay xukumul asalka u noqonayaan afarta soo hadhayna ay cilada u noqonayaan intaad hadaad haddaad daliil keentoo la ictiraado oo haddana daliilkii ictiraadkii daliil kale u keento ictiraadkii aad ka baxdo ictiraad kalea la keeni daliil kale ictiraad kale daliil kale ictiraad kale waakada wuxuu yidhi sheekhu waqad yuqaalu in la yidhaha baaba la arkaaba ictiraadaadkii weeyi waqad yuqaalu in la yidhaha baaba la arkaaba laa nusalimu anagu badbaadin mayno xukmal asli asalka xukunkiisii badbaadin mayno war xukunku inuu sidaa yahay maba qabnaba waa laga jawaabay waxaad odhanaysaa sallamnaa waan badbaadinay xukmul asalkii walaa nusalimu laakiinse badbaadin mayno annahu xukmul asalku mimaa yuqaasu fiihi wixii la qiyaasanayeyba inuu yahay xukmul asalka badbaadinaye laakiin in la qiyaasta anaan badbaadinaynin waa laga jawaabay sallamnaa waaban badbaadinaye walaa nusallimu ma badbaadinayno annahu mucalalun mid la cileeyo inuu yahay oo la cilaynayo waayo inuu tacabudi yahay baa dhici karta mid laysku adoonsaday uun mid la cileeyo cillale inuu yahay ma badbaadinayno saddexdaasiba asalkii bay ku dhaceen waad ka jawaabtay inuu mucallal yahay mucallal yahay sallamnaa waaban badbaadinay inuu mucallal noqdaye walaa nusalimu ma badbaadinayno ana haada lwasfa wasfigani cilatu ciladiisii inuu yahay khamrida iskaarku inuu inuu inuu ciladii xirumada keenay yahay ma badbaadinayno waad keentay sallamnaa waan badbaadinay walaa nusalimu ma badbaadinayno wujuudahu inuu jiro fiihi kan dhexdiisa inuu jiro in laga dhex helayo oo isaga gudihiisa laga helayaanaan badbaadinayninba sallamnaa waan badbaadinay walaa nusalimu ma badbaadinayno annahu mutacadin inuu gudbayo oo faraca laga helayo faraca in laga sii helayo ma badbaadinayno taana salamna waan badbaadinay in faraca inuu mutacadi yahay walaa nusalimu laakiin ma badbaadinayno wujuudahu inuu joogo ficliyan u joogo bilfarci faraca arbal ka waran bal inta eeg mid baa kham waxaad tidhi nebiidku waa khamrad oo kale markaasuu ku yidhi oo xagga xurmada laa nusalimu xukma alasli khamradu inay xaaraan tahayba ma qabno markaasaa daliil u keentay khamradu inay xaaraan tahay wuxuu i sallamna waan badbaadinay xurmatulkhamriye walaa nusalimu ma badbaadinayno annahu mima yuqaasu fiihi wixii la qiyaasan jirayba inuu yahay khamrada yaa ku yidhi nebiyaduga qiyaaso iyadunbaa xaaraana iyada ku ekow markaasaa daliil la qiyaasan kara aad keentay sallamnaa waan badbaadinay in la qiyaasan karo walaa nusalimu ma badbaadinayno annahu mucalalun inuu la cilaynayo haddaba waa la qiyaasan karaabe laakiin waa la cilaynaya xaggeed ka keentay armaa khamrada si tacabudiya tacabudi una arma iska tahay lagugu adoonsad sida markay weysadu kaa jabta wejiga maydh laguu leeyahay maxaa ku jira wejiga inaad maydh eeg dabaday neefi kaa soo baxaysa wejiga maydh baa lagu odhanaya maxaa dabadii u maydh lagu odhan waaye waa xikmadii eg xikmad ee karbaaniye ah weeye halkii ay wax ka soo baxeen meelan ahayn unbaa lagu odhanaya ukac waad aragtaa tacabudi armay iska tahay markaasaad keentay inuuna tacabudi ahaynee mucallal uu yahay sallamnaa waan badbaadinay walaa nusalimu ma badbaadinayno ana haadal wasfa wasfigani oo iska arkihi cilatu ciladii khamrada loo xarimay inuu yahay markaasaad keenaysaa cilada khamriga loo carimay iskaar inuu yahay sallamnaa waan badbaadinay inuu iskaarku wasfigii yahaye walaa nusalimu ma badbaadinayno wujuudahu iskaarka in laga wada helayo fiihi meel kasta khamra taalo khamroo dhan horta iskaar ma laga wada helaa dee horta hanoola wada ogaada in khamroo dhan iskaar wada leedahay waayahay sallamnaa waan badbaadin waad cadaysay in khamroo dhan iskaarka ay leedahay haddayna khal noqonin sallamnaa waan badbaadinay walaa nusalimu ma badbaadinayno anahu mutacadin inuu gudbayo iskaarka horta ma khamradun baa laga helaa mise waxyaabo kale eg mutacadi inuu yahay waa in la caddeeyo iyo cilo qaasira iyo cilo mutacadiya waynagii soo dhiganay dee qaasiro iska noqda sidii dahabkaba waa ribow likownihi dahaban aynu lahayn markaasaad caddaysay mutacadi inuu yahay sallamnaa waan badbaadinay inuu mutacadi yahay walaa nusalimu mase badbaadinayno wujuudahu in iskaarka laga helayo bilfarci farca oo nebiidka ah oo nebiidka ayaa kugu yidhi si toosuu ugu jiraa iskaar isaga waa in la baadhaayo dhakhaatiirta lala kaashada iskaarkiisi leeg dad cabay la qiimeeya waad caddaysay iyadana bal intaasoo daliil oo ka waran haddaba way wada kala ratiban yihiin ilaadka hore kasoo jawaabta ka dambe kama jawaabi kartid fa waa laga jawaabayaa bidafci difaacid baa lagu jawaabi bimaa kii laysku difaaco curifa lasoo gartay oo mino duruqi duruqdii duruqdii laysku difaaci jiray duruqdii laysku difaaci jiray een soo barannay wax ka mida uunbaad isku difaacaysaa buu ku leeyahay laakiin lama ogola inaad ku gaabsato ka u dambeeyo uun فيجاب waxa lagu jawaabaya فيجاب yaa jawaabaya yaa jawaabaya ma muctaridka mise mustadilka mustadil hadaba mustadilku magac kaluu leeyahay yujaabudana laga garanaya mujiib baa la yidhaahdaa halkii mustadil aynu ka odhan jirnay mujiibna waa laga yidhaahdaa waxaa kaloo jira mucallilna waa la odhan mucallil mucallilna waa loo yaqaanaa فيجاب waxa lagu jawaabi bidafci difaacid baa lagu jawaabi bimaa kii laysku difaaco curifa lasoo gartay oo mina duruqi duruqdi duruqdii laysku difaaci jiray dee mid kaste sawmaynaan lahayn fayujaabu fayujaabu fayujaabu fayujaabu ama wajawaabuhu wajawaabuhu wajawaabuhu dee sidii laysku jawaabi jiray ujawaab fayajuuzu waxa banaan iraadu iraadu ictiraadaatin ictiraadaad badan in la soo arooriyo oo mid nawci nooc qura ka ahaaday nooc qura ayuu ka ahaaday wakadaa kanoo kale isagoo ah yajuusu waxa bannaan iiraadu ictiraadaatin in ictiraadaad la soo arooriyo oo min anwaaci noocyo ka ahaaday fil asaxi qowlka asaxa ah nooc qura lagugu ictiraadi ama noocyo badan baa laga ictiraadi wain kaanad haba noqoto anwaacdu mutaratibatan mid kala ratibmaysaba ha noqoto anwaacdii waa wax kala ratib mayso oo eodanka dambe ka jawaabayn ilaa ka hore inaad ka jawaabto mooye sidii kii aan soo qaadanay mutaratibaba ha noqote eh, noocyo badanna waa lagugu ictiraadi noocyadan hadda hamoodin munuucaadkii uun waa noocuu dooniba ha noqdo noocyo badan ama nooc qura dhi dhinac lagaaga ictiraadi waxyaaba badan baa lagugu ictiraadaya markaa insha allahu tacaala casharkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam